alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayh wala alihi wasaxbi waslem qala sheekh raximah اllah can cuqbata bni caamirin radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam ina xaqa الshuruudi an yuwafى bihi ma staxlaltum bihi اlfuruuj mutafaq caleyh qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi ina xaqa shuruud inaa xaqa shuruudi shuruudda u mudan ee u xaqa leh an yuwafaa bihi in la la dayicin maa shay weeyaan istaxlaltum bihi aada ku xalaashateen alfuruuja furuujta aad ku xalaashateen xaaraanta idinka ahaa marka hore oo macnaa dumarkii shuruuddii aada la gasheen mutafaqun caleyh shuruudda waynu ognahay oo shardiga aan sharciga ka hor imaneynin oofintiisu dee waa cahdi iyo balla la galay marka haddana shuruuddu way sii kala adag tahay qofka muslimka shardiguu galay waa ynu shuruudda un badan buu rasulku uhi axaq ah, waa isbarbardhig shuruud badan oo shuruudda oo dhami saxda ah in la oofiyo weeyey laakiin shuruudda usii adag axaqu ah, waakad ashuruud ah, <clears throat> min jihati alwafa xagga marka oofinta la eego mastaxlaltum bihi lfuruuj markaa shuruudda shuruudi waa shuruudii matalan shuruud اlcaqdi marka horeba oo de caqdiga soo gudagelaysa maxaa waajib ku ah tusaalahaan ninka gabadh guursanaya inuu biiliyo dee gabadha inay mucaamilaan ayaa waajib ku ah hoygay galaysa iyo waxaasoo dhan waa shuruud marka horeba la yska garanayo markaa shuruudda hadii la sheego iyo haddaan la sheeginba waa min dimni alcaqdi waxay ku jirtaa mas-uuliyadda gabadha marka qofka ninkaa lagu wareejinayo ila gurigii hooyadeed iyo aabaheed iyo mas-uuliyaddeedi waa kan weligii kala soo wareegay isaga mas-uuliyaddaa qaadaya weyaan hadday tiraahdo bishardi waan ku guursanaya laakiin waa inaad gurigi geyso waa inaan saas ah. iyo hadday ka aamustaba culimadu laha shuruuddaasi waa shuruud ay tahay waajib in la oofiyo waa muqtadi cabd waa shuruud xaaraan oon dee saxab ahayna tahay iyada la oofin maayo oo amba isagu ha amba markaa iyadu hadhigato tusaale ahaan shardi buu la galay oo wuxuu yihi xaaladaana daahir maan aad ku jirto waktigii xaydka aad ku jirto ayaa ku galmoonaya bu hi tusaale ahaan dee shardigaasi iyaduna waabay ka aqbashay ka soo qaatay shardigaasi shardi fulaya maaha waayo waa shardi muxarama muxuu ka hor imanaya sharcigibuu dee ka hor imanaya shuruudda qaar ay culimadu isku khilaafaan maxaaraan bay noqonaysa maxalaal bay noqonaysa wa jira tusaale ahaan hadday gabadhi tirahdo waanwaad i guursanaysaa laakin bishardi inaanad ila guursan iyo bishardi inaanad reerka iyaga iga rarin marka maslada inaanad ila guursan culimada qaarkood irahdeen waa loo oofinayaayo dee guurka kale maadaama jaais ahaa iyadu hadday marka hore shardigaa dhigato waa in aanu la guursanin qaarkoodna waxay le me shardigaasi ma soconaya marka hore waa shardi faasido dee sharcigabu ka hor imanaya lakiin hadday tiraahdo bishardi inaanad gurigaa iga saarin aan deganahay amba inaad gurigaa ii dayso amba wax lamid ah shardigaa wuu oofinaya shardigaa wuu oofinaya hadduu markii hore isagu shardigaa dhigto hadday dhigata maan ujeeda iyadu hore shardigaas waa shuruud fi nikax markaa shuruuddaas sideeda ayay loo oofinaya oo shuruudda u mudan wey oofiyo khulaasada xadiisku waxau tilmaamayaa un nebigu alay wuxuu sheegayaa sida ay tahay ninkii inuu shuruuddii uu soo galay amba markaa shardi markaa la magacaabay ha noqdo amba mid la magacaabin ha noqdo oo loo garanayo oo markaa sharciga de aan ka hor imaneynin in sidiisa ay tahay inuu oofiyo laakiin markuu gabadhii gacanta ku dhigay oo awood u yeelo u yeesho dee inuu ka baxo ama wuxuu doono sameeyo waa dunuubta waaweyn bay kamid noqonaysaa qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm ina xaqa الshuruud an yuwafaa bihi shuruuda u badan in la oofiyo ma shay weeyaan markaa maadaasi waa inada khabarkeedii xaqa ayaa isamkiia oo lagu kordhay ina xaqa shuruudi shuruudda u mudan an yuwafaa bihi in la oofiyo he ma staxlaltum bihi furuuj waxay furuujta ku xalaashteen wey mutafaq caleyh وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه qال وxu uhi رخص رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu rugseeyey caama awطaasin caama awطaas caam الfatxi weyaan sanadkii furashada maka fi lmutcati mutcada ayuu rugseeyey ثalaaثata ayaam saddex isha ayuu rugseeyey uma dabeetna nahaa canha haddana wuu diiday rasuulka alيه الصلa sلام rawahu mslim وعن علي رضي الله عنه qال وxu نهى رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku وxuu diiday عن المتcati متcada ayuu diiday caama khaybra caamkii khaybar ayuu diiday وعن بن مسعوud رضي الله عنه qال وxu lacna رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu nacdalay waay labada xadiisa hore intaynaan ka bixin min shuruud waxaa ka mida dee ujeedooyinka shuruud ay laga doonaya guurka waa aلطumaaniina والsukuun واlistimraar inuu dee guurkaasi looga jeedo inuu joogto ahaado oo litaskunuu ilayha arrintaasi meesha ay timaado iyo xasiloonidaas laakiin waxaa iman kara iyadoo labada qof ujeeddadoodu ay tahay guurkoodaasi dee inuu guur xasilo noqdo oo weligiiba jira ayaa haddana dee soomaalida waxay dhad carab iyo labadiisa daamba way isqaniinaane amba way iskhilaafaane kaa doontaba dhaho way isdiidaane de way dhici karta labadii qof inay isfahmi waayaan marka ilaahay ba subxaana watacaala dee dalaaqa waxa la hahdo iyo furniinka iyo shuruudo loo dhigay waxyaalahaasoo dhan dee keenay taasi iyadoo marka qaabo badan loo daweeyey haddaba laakiin haddii guurka ujeeddada marka la isguursanayo ay tahay wakti yaroo kooban in laysqabo oo bil iyo laba bilood iyo saddex bilood iyo ma sanad umaynu isqabayna waynu kala tegayna waxaa haddii la idhaahdo guurka horta mutca la idhaha mutca maxaa la dhahdaa almutca waa aلzawaaj ilى mudati mucayani biajri mucayan aلzawaaj aw الnikaax almutca waa maxay aلzawaaj ilى mudati mucayanati biajri mucayan biujrati aw biajri mucayan kaadoo dane waa guur muddo yaroo cay muddo cayiman intay doonto hadla ekaato iyo lacag la ysku qabayo xoogaa intaasaan ku siinaya bisha aan halkaa joogo ayaan ku guursanaya amaan isguursanay inu ku ha gabadhi qadiyadda markaa mutcada horta shareecada islaamka imika xaaladan iyada xaaraan bay ku tahay waa arrin maxaan rabo banaanayn laakiin axaadiistan maxaynu ku arkaynaa inay waqtiyada qaarkood la rukseeyey marka waxaa axaadiis ku xadiis saxiixa kusoo aroorto kale inuu rasuulku alayه الslat slam xajat اlwadaac fadl xajat اlwadaac oo sanadkii tobnaad ah koob iyo tobnaad bilowgiisiia inuu rasuulku alayه الsalatu salaam yihi in اllaha xarama عalaykum اlistimtaaca bالnisa aw kama qaala salى اllahu عalيه waslm markaa eh, culimada qaarkood baa sida axaadiisna isku waafajinaya waxay dhahdeen iminka caam awtaas awtaas waa waadin waa sanadkin fatxi maka oo waa halkii marka khaybar markii la weerarayay cuneyn oo kale meelahaas wey caam awdaasna saasaa loogu bixiyey sanadkii awdaas waa meesha laftigeedi marka waa sanadkii tobn eh, sideedaade hijrada ayay ahayd caamu fatxi maka khaybarna waabay kasii horreysay oo de khaybar baa ka horreysay maay fadxu khaybar waxay dhacday intii rasulku ala sla slam heshiiska kula jiray qurayshta toban sano u heshiis la galay sanadkii lixaad sidaynu ognahay dabadeedna allahu lmustacaan laba sanad markuu heshiiskaasi socday bay qurayshtu jabisay sidaasaa lagu weeraray oo sanadkii sideedaad uu dagaalku uga dhacay magaalada makaa markaa khaybar de inay ka horreysay caama awdaas sheeke kuma jiro marka waxay culimo badan yidhaahdeen cabdillahi bin cabas maa xadiiska soo warinay laga soo warinay ah, waxa laga soo warinaya cali bin abi taalib inuu rasuulku diiday mutcada caama khaybar waa cala xumri اlahliya wuxuu diiday marka khaybar mutcada marka waxa laga qaadanaya inay arrin banaanayd ahayd marka hore mutcadaa wuu diiday rasuulku alay slat slam sanadkaa lixaad ee sanadkaa toddobaad ama lixaad ee uu dhacay khaybar ay dhacday waayo haddana sanadkii sideedaad uu rukseeyey bu uhi salaamatan milakuc buu ahaaye ruksada maxaa laga qaadanaya marka hore in shaygu muxaram ahaa soo maa wuu rukseeyey isagoo xaaraan ka dhigay rasuulka alay slatu slam sanadkii caam awdaas ee sanadkii khaybar ayuu haddana halaaثata ayaam rukseeyey oo marka qofka xumaan ka weyn inuu ku dhacay laga baqdo meelaha qaarkood iyo xaalaadka qaarkood ayaa dhici karta xikmado ku jira awgeed haddana rasuulku alayه الsalaatu wasalaam xajatulwadaacna wuu sii adkeeyeyo maalintaas saddex saddex cisho kaliya eedo saddexda cishana waa dhamaatay xaajatulwadaacna uu soo sii adkeeyey almihim waxay isku waafaqeen culimada islaamku marka laga reebo nimanka shiicada iyo rawaafideeda islaamka un sheeganaya iyagu inay mutcadu xaaraan tahay iminka oo aanay shareecada ku banaanayn qofka sameeyana uu zaanin yahay qof zinaysanaya iri qofka ale gabadha bil baan ku qabaya lacagtaas laxad u heshinay hadhowna aan xataa alaaqba la sameynayn la iska kala tegay oo shareecadu ay xaaraamayso hadday ku doodaan cabdillahi ibnu cabaas baa aaminsanaa cabdillahi ibnu cabaas waxaa lagu fasiray in saxiiyiyo saxaabad qaarkii baa laga soo wareeyey isagu ma samayn jiri lakin macanaa way banaantay bu laakiin markii dambe markaa isagu waxaa la sheegay lidaruura iyo amba axaadiistan gaadhin iyo arrimahaas culimadu yihahdeen oo aakhirkiina cabdillahi ibnu cabaas laftigiisa uu ka noqda ladhi uu ka noqday cabdillahi ibnu cabaas radia allahu canhuma waayo wuxuu arkay dhibaatada iyo mafaaidka ka imanaysa waxa shabahay iminka kanay soomaalida qaarkood ku dhaqmaan laga mahru shardi inay dhahdaan mahru shardi waa mahru shardiga waxay uga jeedaan waa mutcadan unbay dee si kale udhigeen oo leyin gabadhii muddaan ku qabayaa muddaynu wada joogina marka arrintaasi arrin dee banaan maaha aha almihii mutcadaasi ubadkiibaa ku dayacmaya mafasid badan baa ka imanaysa ya markuu haa shan iyo toban habeen baan magaalada joogaayo magaalo heblaayana shan iyo toban kalaan joogaya markaa shan iyo toban kana gabadh uu guursado shan iyo toban kana mid kale u hadana iska tago soo caruuri meeshaa ka dhalan mayso ee sida ay waxaaso dhan ku dayacmaan dadkaasi markaa dee shareecada u ka hor imaneysaa mutacadaasi almuhim isku soo ururiyo oo guur saxa oo istimraariyad ah haddii labada qof markay isguursadaan laba cisho kadib ay sahmi waayeen kala tagaan o shareecadu de way banaysa taas iyagoo niyadooda aanay ahayn marka hore kala tagaas aanay ahayn nimankaa shiicada la idhahdaan qadiyadna weli way ku dhaqmaan waana arrin aad u xun rawaafidda nimanka la ihahdo oo magaca shiica isku astura shiicadu waxay ka dhigan tahay waa taageerayaal oo kale shiicatu ahli beyt waa taageerayaashii ahlubeytka shayaca bimacnaa nasra markaa waxay leyihin ahlubeytkii baan u gargaarayna lakin culimadu waxay leyin rawaafid baa la dhahay oo zayd bin xusein bin cali bin abi aalib ayay ku idhahdeen ka waran abubakr iyo cumar maxaad ka aaminsanti markaasuu uhi wasiiraa jaddi waa labadii wasiira ade awowgay nebi maxamed buu sheegay alayh isalaatu wasalaam fa rafaduuh way iskaga tageen oo way diideen markaasaa ayuu yihi rafadtumuuni fasumu rawaafid maxaa lagu magacaaba rawaafi marka caqaaid fara badano dee saxaabadii rasulka daaqaday ka saaraya dhowr qofay kasoo reebeen mooya qur-aankan waxbay ka sheegayaan waxay leeyihin laguma kalsoonaanayo cadowga ugu weynay leeyihiin waa ahlu sunnaha wadanka wadanka dalka lahaa iran sida laga markhaati yahuud way ku nooshahay nasaarana way ku nooshahay kiniisadna way ogol yihiin macbadka yahuuddana way ogol yihiin laakiin masaajid ahlu sunna ay leeyihiin ma ogola way baabiiyeen carabtii halkaa joogtay ahwaaz ahwaaz gooba la idhaahdo oo ciraaq dee marka hore ka tirsanaabay ayay haystaan oo dadkii carabta ahaa ee ay dhibaateeyeen marka dad badan baa laga yaaba inay ku dhahdaan iiraan baa maraykan kasoo horjeeday iyo iyagoo qaarkood oo iskaa wadaa dee xaas ayaa laga yaaba inay cidda maraykan kusoo istaagto in ihahdaan waa geesi ninkaasi oo xaggaasun ay ka eegaan maraykan ma maxay isku qabsan karaan siyaasad bay isku qabsan karaan haday doonaan soo kuwa labada gaalo soo laba gaal bay karaan yaani laba gaalo dagaal dhex mari karin way isdili karaan gaalada laftigooda dayla markay masaalixda adduunya iyo waxaas kaga hor yimaadaan oo aanay dhacdo boqolaal bay iska dileen millions bay iska dileen kuwa yurub aad arkeysa iyagu ismaamiyeen maaha markaa almuhim ha ku dagmin waxay imika yaman ka sameynaya waad arkeysaan caalamka islaamka waxay doonaya inay qabsadaan yahuudda way istaageersayin si qarsoon marka waxba ha ku dagmin cumaamadda weyne madoowe ay duubtaan iyo arrimaha haku haku degmin waa ramaadun taxtahu naarun waa dam waa dambas dhimbiilhu nalkay soomalidu ka ihahdaan carabtuna ihahdaan ramaadun <clears throat> taxtahu ramaadun taxtahu naar adigoo dambasmoodaya markaad raafka la gasho waad muudh muudhi doontaa <laughs> ya isilaali yani waan islaam baan moodaya odhan وعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال سلامة بن الأكوع الأسلمي سلامة بن الأكوع maxaad talow waa صaxaabi aad u dheereyn jiray waynu soo marray waa ninkii faraska ka dheereyn jiray sida la sheego amba ugaadha oradkaba kusoo qaban jiray dagaal buu keligii nimankii ayuu ka daba tegey nimankii intay raacigii nabiga dileen alayh الsalaatu wasalaam geelina kahaystay oo uu ka soo riday wax badan lagu soo gaadhay markii dambana siduu u eeryanayay keligii وعن سلام بن أكوع رضي الله عنه قال وxu hi رkص رasuل الlahi صلى الله علي sل رsulku وxuu baneeyey caama awdaas في المتcati متcada ay متcaة النساء ثaلاثة أيام sd cisho ثuma نahى canha uu diiday rawah msلم وعن علي رضي الله عنه قال وxu نahى رasuل الlahi صلى الله علي sل رsulku وxuu diiday عن المتcati caama khayبر caama khayبر متfق عalيه waxay ka deliishadeen aayaadka qur'anka inkastoo ay markay doonaan dee deliishanayaan fama اstamtactum bihi bihi minhuna faآtuuhuna ujuurahuna fama اstamtactum bihi minhuna waxay dhaheen ujrana waa la sheegay o waa lacagtaa yare muddada gaarkaa la isku qabayo istimtaacna waa la sheegay dee adilada way iska indhatirayaani istimtaaca waxaa looga jeedaa waa qadiyaddii guurkii xalaasha ahaa baa looga jeedaa ujradana dee qur-aanka marar badan ka cabiray meherka ujra ya ayuha الnabiy ina axlalna laka azwaajaka alati aatayta ujuurahuna ay muhuurahuna weyaan وعن بن مسعوud radي الlahu عanه qal wuxu lacna rasuul الlahi salى الlahu alay sl rsulku wuxuu nacdalay almuxalila xalaaleeyaha wاlmuxalala lahu loo xalaaleeyaha rawahu أxmed والنasائiyu والtirmidiy وصaxaxahu w fi lbaabi can caliyi akhrajahu الarbacaة ila النasaaئiya baabkan mowduucan ku saabsan waxaa laga soo wariyey cali bn abi طaalib waxaa xadiiskaas soo wariyey alarbaca marka laga reebo النasaaئي saddexdii kale soo wariyey fi lbaab hadduu ku dhaho baabka wuxuu ujeedaa mowduucan muxalilka iyo muxalalu lah muxalil waxa weeyaan markay guurka waxa wey طalaaqa allah subxana wa tacala muxuu hi aلطalaaqu maratan faimsaaku bimacruuf aw tasriixu bإxsaan طalaaqu waa laba jeer inta uu qofku gabadha soo ceshan karaa waa laba gooro marka saddexaad ma soo ceshan kara weyaan aطalaaqu marataan haddii uu furo mar wuu soo ceshan karaa haddana mar labaad buu furay wuu soo ceshan karaa marka saddexaad fain dalaqahaa falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan gayra hadii mar saddexaad uu furo xalaal u noqon mayso isagii ilaa nin kale uu soo guursado haddaba markay saddexdii ka dhamaadaan ayaa ninkii wuxuu doonayaa xeelad in gabadhii ay dib ugu soo noqoto shareecadiina u idhah waafajinaya oo nin kala soo guursaday mid buu xoogaa lacaga u dhiibaya hadduu doonay ku heshiinayaan markaasuu odhanaya orodo gabadha dee waan guursaday dhaho sidaa sameeyo ha ii soo noqote kaa wax guursaday muxuu noqonayaa kaa uu leeyahay kaa lacag kalisiya muxuu noqonaya almuxallil buu noqonaya kan kalena muxuu noqonaya almuxallalu lahu waa tays lmustacaar buu xadiiska rasuulka ala sl sl mrkale ku sheegay mualal muxallilku waa orgi la soo amaanaystay oo kale ayuu shabaha marka wayna cadlan yihiin macnaha waa kabaairta iyo dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay ee meesha waa inuu guur dhaco weyaan sida xadiiska dambe baynu ku arki doono oo si caadi laba qof ay isku guursan gabadhaas ay nin kale u guursato ilaaha idankii markaa habeenba ha wada joogaane haddana guur kala tag caadiyo wax kale aanay ku jirin meesha ay ka uu ka dhaco وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم laa يnkixu الزاني الmجلود إlا مثله laa يnkixu ma guursado الزاني ka zinaystay ee zaaniga ah ee almajluudu la jeedalay ilaa milahu isagoo kale mooyaane mid isaga lamida mooyaane rawahu axmed abu dawud warijaal hiqaat xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inaanay u bannaaneyn gabadh cafiifad oo dhowrsoon oo dhowrsooni lagu yaqaano inay guursato nin zaaniya hadduu guurkaasi dhacana ma ansaxayo الzani laa yankixu ilaa zaniyata aw mushrik marka almajluud uu sii adkeeyu rasulku alay slat slam almajluud macnaa waa beyin الzina wuu cadi xagga xumaantiisaasi oo mar haddiiba lagu jeedalay dee macnaha waa muxaqaq weeyaan waa qof shuruudii afartii qof ee markhaatiga ahaa ay ku markhaati fureen cidde qof qarsoonoo la tuhmay uun ma aha wey marka laa yankixu rasuulku alay sala slam waaqicuu ka warramay oo waa khabar bimacna nahyi waa khabar marar badan way dhacdaa laa yankixu azani ay laa yankix weyan yuu guursanin iminka ma guursado bu rasulka ala sal slam oo macnadu waxa y laa yankix wاlmudalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru yatarabasna waa khabar soo maaha lakin maqsuud bihi linshaa oo fal yatarabasna weyan way haddii laakiin uu toobad keeno isagoo majnuuda haddii uu toobad keeno marka la aba zani u ahaa uu si dhaba ah u toobad keeno oo towbadiisaasi ay sax noqoto dee atowba tajubu maa qablaha wixii ka horreeyey way baabiinaysa marka ataa'ibu min aلdamb kaman laa demba lahu haddii xumaantani ay ka xasishay laakiin ilaahay uuga toobad keeno soo noqday uu si dhaba ah u toobad keenay dee way ansaxaysaa towbadiisaasi oo gabadh cafifada oo la guursan oo loo guurin kara hadday gabadh cafifada a ah, hadday iyado laftigeedii marka hore aanay wanaagsanayn laakiin ay dee wanaagsanaato hagaagto oo si dhaboo la og yahay ay u toobad keento iyadana qof cafiifa u guursan kara shardi ma tahay laakiin in loo sheego oo la idhaahdo qofkaasi qof xun buu ahaan jiray uu hagaagay gabadhaasi gabadh xun bay ahaan jirto way hagaagtay ee la soco iska guurso ama ma lagu guuriya maya qofka dembi ka toobad keenay ee si dhaba ilaahay ugu soo noqday waa nooc fadeexadin haddii haddii lasii sheeg sheega dee marka waa inaan la odhananin qofkaas saasay ahaan jirtay caynkaas waxaas qof dee uu kala tashaday iyo masale kale iyo waxaa de mooyaane qofuu dee tala ahaan iyo arrin ahaan u weydiiyey mooyaane lakiin qofka la hubay inuu cafiif iyo dhowrsoon yahay oo dhowrsoonidu ay dib ugu soo noqotay qaala rasuulu lahi salى الlahu alay sl ui laa yankixu ma guursado ay laa yaxyu guursan الzani almajluudu kaasoo la jeer ilaa mithla isagoo kale mooyaane xadiisku inuu saxiix yahay bay u badan tahay وcan caiشha radi allahu canha qaalat waxay tihi dallaqa rajulu nin baa furay imraata haweeneydiisi ثalaaثa saddex buu ku furay oo bimacnaa saddexdii dalqadood bay ka dhamaadeen fataزawajahaa rajulu nin baa guursaday uma dalaqahaa uu furay qabla an yadkula biha intaanu la guri gelin intaanu la guri gelin macnaheedu waa maxay intaanay isba arag weeyaan fa araada wuxuu doonay zawjuhaa zawjkeedu wuxuu doonay alawalu hore an yatazawajaha inuu guursado fa su-ila waa la weydiiyey rasuulu llahi salى اllahu alay sl rsulka alle can dalika arrinkaasaa la weydiiyey faqaala wuxu uhi laa maya ay laa yankaxiyuu guursani weeye laa yatazawaj zawjuha alawal odaygeedii hore yuu guursanin xataa yaduuqa alaakharu ilaa uu dhadhaminayo kan kale min cusaylatiha maa daaqa wixii uu ka dhadhamiyey alawalka hore mutafaqun caleyhi lafd limuslimiin marka isagoo inta ka faahfaahsana waxaan rashaynaya inuu nagu iman doono kitaabka cumdaha oo gabadh baa rasuulka u timi markaa hore kii qabeyna way sheegtay kan dambey guursatay markaa cusayla waa erey uu rasuulka alay sla slam tacbiirinayo asturayo shay waa casal ba horta laga keenaya waa malabkii cusaylna waa tasqiir waa tasqiir waa yareyn ereyga yareeyey marka malab yarow buu noqonaya af soomaaliya macnuhu waa maxay guurka dawqiisi ilaa meesha uu yimaado labada qof ay isdhadhamiyaan baa looga jeeda khulaasadu waa saas macnaheedu oo haddii ninka gabadhii uu guursado un oo ay matalan guriba wada degaan lakiin aan isba arag oo idhahdo war waan kuu furaya markaa iska guurso waa kan rasulku ala sala slam ka diiday in labadaa qof walow maratan waaxida walow mar keliyaba ha noqotee inay labadaa qof is si dhaba ah isku arkaan haddii markaa ay sidaa ku kala tagaan hadday muddo wada joogeen walkeed hadday sidaa ku kala tagaan guurkaasi u ansaxaya markaa kii dambe uu u ansaxayaa oo dee dalaaqiina halkiiba uga sii bilaabmaya dalaqa rajulu imra'atahu halaathan qadiyadda waynu arki doona markan dalaqa marayne ma saddexdii dalqadood bu hal mar israaciyey mise tartiib ba udhexaysay taxtamil almacnayeyn labada macno ba ixtimaashaa lakin hainoogu tima kaas hainoo yimaado insha allah baab اlkafaa'ati wاlkhiyaari wuxuu baab yahay alkafaa'ati wاlkhiyaar alkafaa isku dhiganka kufnimada in labada qof ay kuf isku yihiin iyo walkhiyaar doorashada alikhtiyaar man yakhtaar man yashaa min الnisa ida kana cindahu akar min arbaca matala tusale ahaan afar wax ka badan iyo wax lamid ah in la ha ikhtiyaar baad leedahay ka door afar وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qاla رasuل الlahi صلى الله عليه وsلم رsulku وu alcarabu carabtu bacduhum barhkood akfaau bacdin barhka kale ayay kuf u yihiin oo way isguursan karaan iyagu waa isku kuf wاlmawaali dadka aan carabta ahayn in la xoreeyeyna bacduhum barhkood akfaau bacdin barhka kale kuf u yihiin ilaa xaa-ikun dawaarla mooyaane aw xajaabun amba toobinla mooyaane rawaahu lxaakimu wa fii isnaadihi sanadkiisa raawi raawi baa ku jira lam yusama aan la magacaabin markaa waa majhuul wey wastankarahu abu xaatim abu xaatim oo culimada xadiiska ee cilalka aadka ugu xeesha dheerina wuxuu yihi waa munkar xadiiskani xadiiskani waana daciif jida walahu wuxuu leyahy shaahidu cinda اlbazaar can mucaad bn jabal bisanadi munqaطic sanadkana waa munqaطic u kala goyn yahy وعن فاطمة بنت qays أن النaبya slى الlaهu عليه وsلم qاla laha wuxuu ku yihi فاطمة بنت qays inkixi guurso usama وعن أbي هuريرة رضي الله عنه أن النبya slى الlaه عليه وsلم qal wuxu uhi ya bني bayaada ree bني bayaadow ankixu abaa hindin abaa hindin u guuriya wankixu ilayh ka guursada idinkuna isagana hablihiisa guursada wa kaana wuxuu aha xajaama nin toobinla ayuu ahaa rawaahu abu dawud walxaakimu bisanadin jayid waaya xadiiska hore ankixi usama iyo xadiiskan ka dambeeya iyo xadiiska hore intaas waxaad modda inay iska hor imanayaan sheekhu saa awgeed bu iskugu xigsiiyey si uu masaladii dee sidanna waa la yihi sidanna waa kana dilba ku saare kana ku saare dabeetana sida raajixa iyo waxaas ayaa laga fahmaya inuu kala isagu u keenayo horta xadiis kale wuxuu tilmaamaya kafaacada in la eegayo kafaacadu macnaheeda waa maxay ma kafaa'ad diinta ka baxsan in la eegayo ayaa xadiiska hore u tilmaamaya horta dadka muslimiinta iyagaa kufis ku ah mid laakiin gabadh carbeed oo xor ah oo carabiyada iyo nin aan carab ahayni inaanay kufis ku ahayn ba xadiiska hore tilmaamaya almawaali walaagu walaa u cidqina noqdaa walaa-u taxaalufna wuu noqonaya oo midna qofkii xoreeyey m mawlaa baa la ihahdaa kii la xoreeyey laftiisa mawlaa la ihahdaa marka mawlaahum haddii la fulan binu fulan in badan baad culimada ka arkaysaa fulan binu fulan mid albukhari waxa laga lha aljucfi dee jucfi carab mu ahayn bs bukhaarisa leeyahay jucfiyintuna waa qolo carbeed ee mawlaahum baa lagu mawlaahum oo yaman aljucfi buu gacantiisa ku islaamay awowgii qolada yaman jufi ninkaa la ohan jiray ba bukhaari awogiisii labaadba gacantiisa ku islaamay markii muslimiintu ay dhulkaa iyo usbekistan iyo degaanada ay shihaad ku qaadeen ayuu islaamay ninkaasi oo isagaa sababu ahaa mawlaahu <clears throat> marka walmawaali waa dadki aan carabta ahayn imika laakin alcarab waa wixii aan carab ahayn ba almawaali markaa noqonaya lagu idlaaqa marar badan sidaasay ku idlaaqayaan oo xayik ila xajaamna xaayik waa aladii yansi yansijo athiyaab qofka dharka tola oo dee xirfadaha qaarkood baa waqtiyada qaarkood way kala dudwaan kareen xirfad way isbedbedeli kartaa xirfad baa waqtiyada qaarkood mujtamaca iyo bulshada dhexdiisa sida imikaba innagaba shaqooyinka qaarkood laga yaabo inay dee qofka qabanaya ay shaqo hooseysa oo yar liidata bulshada dhexdooda inay dadku liidayaan ay keensanayso meelaha qaarna waa laga yaaba shaqadaasi inaanay wax liidasho aanay ku ahayn agtiisa marka iminka de inaga dawaarlaha iyo qofka dawaar waxaas wax dhiba bulshada kama aha lakin waktigaa hore waa laga carabta dhexdeeda inay ay ahayd wax yaraho shaqo hooseyso kale xajaamna de qofka dhiiggiibu kolba liqayaa oo uu ku siganaya iyadoo beriga hore aanay daysanaan ahayn xadiiskaasi waa daciif adaba kaa hore horta waxaad ku ilaabi doontaa annahu xadiiثun daciif inuu xadiis daciifa yahayo mar hadduu daciif iyo axaadiisan saxiix yir meesha ay taallo axaadiisan saxiixa la qaadanaya faadima bintu qays waa gabadh carbeed oo qurayshta ka mid ah usaamana waa addoon aabihiina addoon walow xaaladan uu guursanaya xorba ha ahaadee ya oo weliba usaama binu zayd madow buu ahaa aga midabkiisa marka la eego aabihii carab buu ahaa dee isna waa carab laakiin umu ayma baa dhashay oo imraa xabashi ahay saa awgeed waynu arki doonaa insha allahu ya waxaa dadku dee meelaha isku xansan jireen ay ahayd zayd usaama muu dhalin dabeetana maalin maalmaha ka mid ah iyagoo isagii aabiyaha iskara hurdaano wejiyadooduna ay qarsoon yihiin ayaa nin waxa soo maray nasabyaqaana ah oo dadku say isku dhaleen iyo waxaa garanaya lugahoodii unbu arkay laba lugo madow iyo qaar cadoo iskarab yaalla manuu arkay in wejiyadooda sumburun lugahani barbar barka kale ka ahaadeen way isdhaleen rasuulka alay sala slam aad buu ugu farxay iyagu xagga midabkumay dee ka eegayeen wax kala ma ahayn hooyadii unbaa xaggii hooyadii unbuu raacay khulaasat lqol waxan uga jeednaa ama midabkaa doonto lahaa oo ya diinta madow iyo cadaan iyo waxaan waa isku <laughs> ya waa iska caadiyey daynu iska madownahay dee waxba kacadi nagama qaadaya insha allah waxba inama dheeree may may inagu xaggeena <laughs> war in la way timaha kuwa cadiga kuwa madowkay waa la jeceliy ya kuwa madow so wa ah, sax soo maha idaa shaaba ra-sulmari aw qalla maaluhu <laughs> falaysa lahu fii wudihina nasiibu <laughs> fain tasaluunii bnisaai fainanii khabiiru biadwaayi nisaai <laughs> dabi ninbaa gabiyo wuxuu uhi fain tasaluunii bnisaai fainanii khabiiru biadwaayi nisaai tabiiba yuridna haraa almaali xayثu calimnahu washarku shabaab cindahuna cajiib إida shahaba raأsu lmari aw qala maaluhu falaysa lahu fii yudihina nasiib hadduu qofku cirayso madaxiisu ama aanu jeebka waxba ku haynin dumarkaa iskuma wanaagsanadin weeyi halkaa hadalkun baa ila talaalo ila galae kusoo noqo cashir xaggii kale waxa weeye markaa usama maadaama usama uu sidaa ahaa haddana faadima bintu qays buu rasuulku ku yihi guurso oo dee ka darajo sarreysay oo halkaa taagneyd aydan carabiyadahay taas maxay kutusaysaa maxaa la eegayaa oo keliya diintun baa la eegaya xadiiskaasi muxuu markaa ka saaraya meesha xadiiskii hore iyo qadiyadii uu ka warramayey bay ku dhacday masladu weliba xadiisku intan ka dheeraayo oo waxaa usoo geed fadhiistay faadima bintu qays markii ninkeedii saddexdii dalqadoodba u furay waxaa usoo geed fadhiisay mucaawiya iyo saxaabi kale iyo usama laba saxaabi baa soo geed fadhiistay markaa abujaham wuxuu isaga yihi laa yadacu alcasa can caatiqihi ninkaa hebelka isaga ushaanu degta ka dhigin guursana iska dah macnaa saas hadalku saasuu dhacay ushaanu degta ka dhigin bu nabigu yuri alay slat slam mucaawiyana waa buri waa faqiira waxba ma oo halka ay dumarka qaarkood fursadda maalmaha qaar ay ka dhiganayeen hmm. ee waxaad guursataa usama marka iyadu de lahayn ba ninka yare aggan lakin amarkii nabiga qaadatay alayh isalaatu wasalaam waxay tihi markaa faqtabatu bihi waaman ku reeyey ya mucaawiya haddaba boqorkii dhama markii muslimiinta u talinayay lakin xaaladdan cayiman weyn marka rasuulku alay sala slam faqriga dadka dee kumuu diidin intaasoo daliil baynu haynaayo laakiin isbarbardhiga markay ku taagan tahay hadii saddex qof oo kale gabadhi ay usoo geed fadhiisaa kasoo qaad ama saddex qof ay la hadlaan dee saddexdaa oo intuba dee xaggii diintii iyo akhlaaqdii wixii kale ay ka siman yihiin waxoogaa dee jeebkana ay isdheer yihiin de waxaa lagu odhan karaa kaasi dee waxba badan ma haya iminka eh? ya mar haddii waxaan kale ka sameyey dee kaa waxoogaaga haya waa lagu odhan karaa de wada wa waa tusaale une ila way isbadbedeli kartaa runtii <laughs> taas weeyaan bani bayaada waa min alansaar min alkhasraj waa jilib ansaarta ka mid oo khasrajiyiintii weliba kasii mid a ah. abaa hindina wuxuu ahaa nin mawlahooda ah oo iyaga ku tirsan laakiin shaqadaa dee hooseysuu qaban jiray marka xadiiska hore muxuu tilmaamaya nasabkii inaan islaamka la eegayo xadiiska dambena muxuu tilmaamaya ilaa taasina isagoo xajaabo rasuulku inuu ka guursada isna u guuriye maadaama islamnimada mesha ay taalo wa canhu cali bn abi talib waxa laga wariy radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى la alay sl naha wuxuu diiday can mutcati الnisaa dumarka mutcadooda muddada cayibina la guursanayo wa can akli اlxumuri اlahliyati dameeraha guri joogta ah ee la la rarto hilibkoodana uu diiday yowma khaybar maalinta khaybar akhrajahu sabca ila abu dawud wuxuu sheeku lakin imika usoo qaatay mutcat الnisaa inuu diiday waynu sheegnay marka xadiiska laftigiisa markaynu shraxayn wa can rabiic bn sabra can abihi an rasuula اlahi salى الlaه alay sl qal wuxu uhi inii anigu kuntu waxaan adintu lakum mid idin ogolaaday idin rugseeyey fi listimtaaci min الnisaa'i mutcada dumarka istimtaacaasi waa kii gaarka ahaa ay fi mutcati الnisaa muddata mucayan dumarka in la guursado muddo cayimo man idin ogolaadee wain allaha ilaahay qad xarama dalika arrinkaa uu xaaraam yeelay ilaa yowmi اlqiyaamati ilaa iyo qiyaamaha laga gaadhayo faman kaana cindahu minhuna shayun faman kaana cindahu kii ay ahaatay agtiisa kii idinka idinka mid ahaatay agtiisa minhuna dumarkaasi mutcada ahaa shayun wax oo qof cid amba dumar amba mid amba laba amba wax lamid a ah. qofka dumarkaa muddada cayiman aanu ogolaaday weli ay cidila sii joogto walow muddadii baanay ka dhamaan falyukhali sabiilaha hau ha sii daayo wadadeeda hau baneeyo falyukhali ha u baneeyo sabiilaha wadadeeda ha fasaxo markaa weeyaan guurkaasi ma jiray maalkii aada siiseenna walaa taأkhuduu mima aataytumuuhuna shay-an maadaama istixlaal furuuj meesha ka dhacay farshigeedii la xalaashaday walaa taأkhuduu mima aataytumuuhuna shay-an waxba ka qaadanina wixii aada siiseen acdaytumuuhuna shay akraja مسلم abu dawud wanasa ibn maaja wa axmed ibn xibaan jasakum ullah khayr waa sax weyaan markaa mutcadaasi khulaasadeed waxay noqotay inuu rasuulku alay slat slam muddo cayiman uu rugseeyey markii dambana uu ku gebagabeeyey in aanay in aanay banaanayn wa can fadima binti qaysan an nabiya sala la wuxuu ku ankixi waa la fadxeynaya usama usama bn zayd guurisa rawahu muslim wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala llah ala slm qala lah wuxuu yihi yaa bani bayaadan reer bani bayaadow ankixuu abaa hindin abaa hindi u guuriya oo hablihiina siiya wankixuu ilayhi idinkuna ka guursada wa kaana xajaaman bu ahaa waan cagsiyaan filaya agga macnaynta sax ma ya keebaa u guuriya maydan qabanaya ka dambe ankixuu abaa hindin wankixuu ilay wa kaana xajaab haddaba muhiimad waxay tahay isna xirfadiina loo eegi maayo nasabna loo eegi maaye qodobka u muhiimsane waa maxay islaamnimada laakiin dee dadku shareecadu kumay cidhiidhin oo may odhanin waa inaanad qofkaa nasab ku diidin ee hadday mashaakil ka dhalan gabadhiga maadaama ikhtiyaarka la siiyo ninkii ikhtiyaar la siiyey waxa laga yaaba waqtiyada qaarkood qofku inuu deegaankiisa ka guursado iyo inuu deegaan fog ka guursado amba cid say somalida imika ha ajanibah tusaale dad ah, ah kale ummada way banaan tahay qofkii muslimkaa inuu gabarh kale guursado degaan kale ah laakiin xagga curfiga marka la eego iyo ubadka iyo nolosha guurka ujeedooyinka laga leeyahay maxaa wanaagsan inuu deegaankiisa iyo dhulkiisa aanu ka fogaanin ayaa u wanaagsan waayo duruufaha iyo dabeecadaha iyo isla waxaas oo dhan laakiin haddaad hindiya kasoo guursato amba aad kasoo guursato xaggaa iyo meesha aad ku qusdaysaan ilaa way sii garanayaan ya meel beri wata la hadalhayey waxba sheegi maaye wa waa waddad islaamood dee kuwaas waa carab islam o dhadhaweyne laakiin waxaa laga yaabaa sida inta badana la arkay guurkaasi ma sii joogo dabeetna ubadkii iyo dadkaas ina hadhow meelaha ku kala daataano ilan maaha guurku waan kaa helay iyo waan kaa helay intaasoo keliya de maha way ka xeeli artay arrintan de qofku ubadku dhali doonu dee kasii fikraya isaga laftiisa iyo tarbiyadooda iyo waxaas o dhan bu dee ka fikraya وعن caiشha رadي الlahu عanهa qaalat waxay tihi khuyirat barira barira la dooransiiyey calىa zawjiha zawjkeedii xiina waktigii cataqat ay xorowday ayaa la dooransiiyey mutafq عaleyh wa fi xadiisin fi xadiiثi طawiili walimuslim canha wuxuu ka soo wariyey caiشha ana zawjaha zawjka barira kaana cabdan adoon bu ahaa wa fii riwaayati canha kaana xuran xor bu ahaa wاlأwalu ka hore ayaa ahbatu sugan kee annahu kaana cabdan horeynuu soo maray bariira oo rasuulku alay slatu slaam waa ku yihi alwalaa liman actiq xadiiska bariiro dheeraa markaa sunayaashii kusugnaa waxaa kamid ahaa inkastoo aynaan lafdiga soo marin orta xadiisku wuxuu tilmaamayaa gabadh xor ahay xor tahay oo addoon marka matalan hadday labadooduba addoom oo gabadhi xorowdo ikhtiyaar bay yeelanaysa imika alkafaat walkhiyar bu waa nooga dhigay soo maha khiyaarka wakhtiyada gabadha ikhtiyaar yeelanaysa inay iyadu iska sii joogto iska dayso mثلا waxaa kamid a usama waxaan ujeedaa barira zawjkeeda muqit baa la ohan jiray wakana cabdan addoon ba iyaduna addoon bay ahayd iyadii baa xorooday markaa iyaduna iyadoo xor noqotay inay addoon iskala sii joogto ilan berigaa addoonmadu wax iska macruufa bay ahaayeen qofkiina xorriyad badan ba dee ka maqnaanaysa dabeedna waa kii rasuulku ku yuri alayه الslatu salaam haddaad iska soo ceshan lahayd maxay tidhi miyaad i amraysaa rasul alla su maya lakin anigu waan ergeynaya un hadda waxay tihi uma baahni marka marka hadday gabadhii xor noqoto ikhtiyaar bay yeelanaysaa inay la sii joogtay in kale wa kaana xuran markaa waa daciif waayo awl ahbat buri hadda inu inuu caddoon ahaaba ya caddayd waxaana caddaynaya wasaxa ibnu cabaas wasaxa can ibni cabaasin cinda الbukhaariي anahu kaana cabda anahu kaana cabdan inuu addoon ahaa oo magaciisana muqiit la odhan jiray khuyirad waa la dooransiiyey oo ikhtiyaar baa la iskala joogto iyo inay iska furto bariiratu calaa zawjiha watigii zawjkeedii xiina waqtigii cataqad ay xorowday isagoo addoonnimadii uu ku haray mutafaqun aleyh fi xadiisin dawiil fi xadiis dawiil walimuslim canha ana zawjaha kana cabdan bah wa fii riwaayati canha laga soo kana xuran walawalu ahbatu ka horaa sugan wasaca ibn cabaasin cinda الbukhaari anahu kana cabda wacan daxaak bn fayrus addaylamiyu can abihi fayrus addaylami baa saxaabi ahaa qaala wuxu uhi qultu waxan ya rasuul allah rasuulka ilahi o inii anigu aslamtu waan islaamay wa taxtii ukhtaani waxaanan qabaa wa taxtii waxaan qabaa ukhtaani laba walaala ah faqaala rasuulu llahi sala اllah alay sl rsulku wuxu uhi dalliq fur ayatuhumaa toodii shiitaa doonto rawaahu axmed arbacatu ila nasaa-i وصxaabi بن xibaan والdarquniy والbayhaqi وacalahu الbukhaariyu markaa qofkii hadduu laba dumara oo walaala qabo waxaa la odhanayaa hadduu markaa mar caqdiga ku wada sameeyey isagoo ogin arrintaasi xaaraan tahay dee guurkaasi ma ansaxayo haddii mid uu qabay oo mid ay dambeysayna to to dambe ma ansaxayso haddii laakiin san oo kale ay tahay oo islaamay isagoo dadka kuwaas labadaas wada qaba ikhtiyaar baa lageliya waa la adigu tii aada doorato ha kula joogto tagaalana sii dah ma wada qabayseen wacan saalim can abihi ana khaylaan bin salama khaylaan bin salama saxaabiga la odhan jiray oo markaa gaal ahaa marka hore aslama wuu islaamay walahu cashru niswatin isagoo toban dumara qaba fa aslamna macahu dumarkaasna way la islaameen fa amarahu nabiyu sala allahu alay sl nabigu wuxuu amray an yatakhayara inuu ka doorto minhuna iyaga arbaca nafr oo shareecadu afar bay ku ogoshae toban kuma ogolee tobankaa aada qabta ee marka hore dumarkaaga wada ahaa afar ka xulo lixda kalena sii daa rawaahu axmedu wالtirmidiy wasaxib bn xibaan wاlxaakim wacalahu الbukhaariy wa abu zurcata wa abu xaatim intaa culimadaasina xadiiska waa cileeyeen in sha allahu tacaala halkaa sharaxa inoogu jira iyo wixii la midkaa waynu ku noqon doonaa ha inoo dambeeyo wallahu aclam wabilatif wasalaamu alaykum wat lah